bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu ku guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballig sada waxaynu soo gaadhnay kelimadu anwaac inay leedahay qaybo anwaacda kelimadu ay leedahay sheekhu waa inoo sheegay waxaa kaloo inoo tilmaamay anwaacda mid kastoo ka mid a calaamaad isaga u gaara ah ayaa uu leeyahay calaamaadkii uu markaa ku dhex jiray calaamaadkii hal ka sheegay oo halka uu ka sheegay waxay ahayd calaamad awelka ka gasha oo ah adaatu tacriif ama alalif wallam uu ka cabiray ibnu hishaam sababtu uga cabirayna dee isku khilafsan yahay adaatu wa aalatu tacriifi alfa man yurid tacriifa kabdin mubhamin qaala lkabid wa qaala qawmun inaha laamun faqad id alif lwasli mataa yudra saqad soo ma xariiri baan qaadanay aqwaashii ku jirtay wuxuu yidhi sheekhu calaamatan calaamo ayaan sheegay calaamadaasoo min aakhirihi ay calaa aakhirihi ismiga aakhirkiisa ahaatay wa hiya calaamadaasi atanwiinu tanwiin weeyi wa huwa tanwiinku nuunu nuun weeyi nuunkaasoo zaa'idatun zaa'ida ah nuuntaasoo saakinatun reeban nuuntaasoo talxaqu haleelaysa nuuntu aakhira aakhirka ka haleelaysa lafdan ay luxuuqan haleelid haleeli luxuuqaasoo lafdan ay malfuudan mid lagu dhawaaqa ah laa khaan laakiin qoraal ahaan aan u haleelayn nuuntaasoo kaainatun ahaatay ligayri tawkiidin tawkiid kayrkii u ahaatay wadalika tusaale naxwu zaydin zayd iyo wixii lamid aweeyi warajulin rajul iyo wixii lamid aweeyi wasahin sahin iyo wixii lamid aweeyi waxiinaydin xiinaydin iyo wixii lamid aweeyi wamuslimaatin muslimaatin iyo wixii lamid aweeyi fa haadihi tan madkuurnimaa loogu celinaya fa haadihi madkuuraadan iyo wamaakii ashbaha shabahay ay huwa maagu haa madkuuraadan shabahay asmaaun asmaa weeyi afcaalna maaha xuruufna maaha bidaliili wujuudi tanwiini wadalika arrinkaasi arrinkee ay kownuhaa asmaaan madkuuraadani ahaanshaha iyo asmaa ahaatay haabitun mid sugan weeyi bidaliili wujuudi tanwiini tanwiin helistiid baa u daliila fii aakhirihaa madkuuraadan aakhirkooga laga helay wujuudka iskaga tacalluj illa waa masder marka xal tilmaanay wahiya waa mubtada atanwiinna waa mudakar ayna almutaabaqa hiyadan oo damiiri waxay u noqonaysaa marjican u noqonaysaa muanafa khabarkeediina mudakar buu noqday meelihii mutaabaqada la shirdiyi mabaahaba saxiix walala taa taasaa looga jawaabay waxay noo socotay xalay calaamada labaad baan kaga tagnaa cashirka zaydin iyo rajulin iyo sahin iyo xiinaidin iyo muslimaatin sheekhu dan buu uga leeyahay tusaalayaashan u keenay zaydin iyo rajulin meel bay isku raacayaan sahinna waa meel gaara xiinaidinna waa meel gaara muslimaatinna waa meel gaara tanwiinta saynu kutubtii horeba kusoo qaadanay aqsaam bay lahayd aqsaamtaasi tanwiintu ay lahayd ismiga waxa gaar ahaan ukhuseeyey afar afar nooc soo may ahaan jirin tanwiin tamkiin iyo tanwiin tankiir iyo tanwiin lciwad iyo tanwiin lmuqaabala soo afartaa may ahaan jirin afartii ba halkan ku tilmaamaya sheekh marka tusaalayaashan idinkaa fahmi kara labada tusaale ee hore zaydin iyo rajulin wuxuu ku tilmaamayaa tanwiintii ahayd tanwiin tamkiin sababtuu labada tusaale kuugu keenayna tanwiintaasi tanwiinu tamkiinka la dhaha ismigay gashaa ama ha noqdo macrifo sida zayd oo kale ama ha noqdo nakiro sida rajul oo kale soo saxiix ma sahinna wuxuu ku tilmaamayaa tanwiintii ahay tanwiinu tankiir xiinaydinna wuxuu ku tilmaamayaa tanwiintii ahay tanwiinul ciwad muslimaatina wuxuu ku tilmaamayaa tanwiintii ahay tanwiinul muqaabala mayna intaasuna hayn taas buu ku tilmaamaya marka markaa tanwiinta tanwiinu tamkiinka la dhaha tanwiinu sarfina waa la dhahdaa waxaa la dhahdaa huwa laaxiqu lilsmi almucrabi almunsarifi gayri jamcin bialifin wa taa wa kullin wa bacdin wa ayin baa la rabaa waa tanwiinta haleesha ismiga mucrabkaa ee munsarifkaa ee aan ahayn jamca loo yaqaano jamcu lmu'anath asaalim ee aan ahayn lafdiga kulli ee aan ahayn lafdiga bacd ee aan ahayn lafdiga ayun intaas baa laga soo reebaya intaa tanwiinta gasho maxaa la idhahdaa ahma ismi mucraba oo munsarifa tanwiinu tamkiin baa la dhahdaa ama tanwiinu sarfi baa la dhahdaa tusaalehu kuu sheegayna ama macrifo ha noqdo sida zayd ama nakira ha noqdo taasi waa te de horena waynu u qaadanay linku celcelin mayne waa tanwiinu tamkiin ama tanwiin sarfi tanwiin sarfina waa la dhahdaa ka soco tanwiinta labaad waa tanwiinu tankiir tanwiinu tankiirna waxaa la dhahdaa wahuwa laaxiqu لبعض الأسmاء المبنية فرقا بين معرفتها ونkرتها سماعا في bاب اسم الفعل وقياaسا في الأعلاaم المkتوم بwجه wa maحay تنwين تنkيr waxa la dhahda waxay gashaa asmاada mbniga ah bar ka mida oo maxay ka doonaysaa waxay kala saaraysaa ka macriفada ah iyo ka nakirada ah samaac bay ku tahay baabka ismu ficilka ismu ficilka baabkiisa samaac bay ku tahay samaac waa maxay macneegu carab baa loo daba fadhiyaa wixii carab looga maqlay iyagoo oo tanwiiniye waa la tanwiinin wixii carab lagaga maqlay iyagoo aan tanwiininna la tanwiinin maayo wixii carab labada wejba looga maqlay labada wejba oo loogu socon samaac waa sida waxa loogu maqlay iyagoo weligiiba tanwiinsan waa weyhan baa kamid a kitaabka inoogu iman doontaa insha alla soo socota horena waynu aragnay way baa kamid a weligeedba way tanwiinsantahay waxa loogu maqlay iyagoo weligeedba tanwiinin nazaali baa kamid nazali ayaa kamid a dee lama tanwiiniyo waana ismu ficil sooma waxaa kamid a waxaa tanwiin iyo tanwiin la-aanba loogu maqlay sahin baa kamid sahin baa kamid a sah iyo sahin baa lagu maqlay haddeed sah tidhaahdid oo tanwiinta aad ka daysid hadalkii aynu isla naqaanay ka aamusuwey waa macrifa ma garata haddeed laakin tanwiinisid waa maxay waa afka juuqdaa ku gabo afkabaha kala saarin weeyaan dabnahaagu he yayna kala bixin weeye sah aamus ah sahin hadal oo dhan ka aamus weeyaan saxiix markaa samaac bay ku tahay baabka ismu ficilka wa qiyaasan fi lcalami lmaktuumi biweyhi ismi kastoo calama kelmada weyhi ay u dambaysana waxay ku tahay maxay qiyaas adaa iska gelin karaba sheekh cid ma daba fadhidid siiba weyhi ya khaala weyhi ya camra weyhi adaa iska gelin kara qiyaas bay ku tahay marka haddii aad gelisid ag siiba weyhi haddii aad gelisid dee waa siiba weyhigii macruufka ah ya ee ahaa camar bin cuثmaan bin qumbur sheekii waxa weya laqabkaa isagu iskalaabuu ku dhici haddaad siiba weyhin tidhaahdina waa siiba weyi kasta oo faniga halkii siiba wey ka gaadhay isna ka gaadhay saas buu kuu marka kaa qiyaas bay ku noqonaysaa imisaynu haynaa labaynu haynaa soo ma tanwiinna waxaa la idhaha ta ku jirtaa ta muslimaatin ku jirtaana waa iska fududaho tanwiin lmuqaabala la dhahdaa tanwiin lmuqaabala la dhahdaa oo jamacana la muqaabalaysiinaya maxay jamci jamcu mudakar saalim waayo jamcu mudakar saalim mufradkiisa waxa ku jiri jirtay tanwiin tanwiintii maxaa ciwadkaa nuunka dee sheekh zayduna nuunka ciwadka jamca loo yaqaano jamcu muanaf saalim mufradkiisa waxaa jirta qaar ayna tanwiini haleelin ma jirto way jirtaa ismiga maalynsari fatimatu egna tanwiin baa geli karta waa maalynsarifa taasima ma jirto laakiin asmaada jamcu muanaf saalim mufradkiisa ay haleeli kartaa jirta fatimatu tadas oo taaba marbuuta marka la jamcinayo daaqadaa laga saara alif iyo ta dheer baa imanaysa saxiix walala marka maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa halkii maadaama oo aanu jirin nuun meesha dega ila jamcudakarsaalim nuun baa muqaabaleeye iyada tanwiin baa la muqaabalaysin tanwiin baa booskii degaysa idan tanwiintani maxay muqaabalaynaysaa nuunka jamcumudakar saalim sidaa darteed baa loogu bixiyey tanwiinul muqaabala taana ma fahanteen de horena waynu usoo marnay xiinaydin bay noo timiday xiinaydinta ku jirta waa tanwiinun ciwad taaratan takunu ciwadan can kelimatin wa taaratan takunu ciwadan can jumlatin wa taaratan takunu ciwadan can jumalin wa taaratan takunu ciwadan can xarfin mayna afartaa noqon jiri may badata intaba mutamidan kusoo marne soon kasoo boodnay mar waxay ciwad ka noqotaa maxay kelimo waa kelimo mudaafiley mudaafiley bay ciwad ka noqotaa marna hal jumlo marna jumal fara badan marna xaraf mayna afartan iyadoo ciwad ka noqotay hal xaraf waxaan ujeeda iyadoo ciwad ka noqotay kelimo ama mudaafiley kullu iyo bacdi iyo ayu iyo tagashaa waa ya dee waa ciwad maxayna ka tahay hal kelimo mudaafiileyihi de ah maxay laazimaan asmaadan kuusha idaafa mina laazimin idaafay laazimaan markaa mudaafiileyigii bay ka tahay jumladaasi u fiirso tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin calaa bacdin tanwiintan maxay ciwad ka tahay mudaafiileyi baa calaa bacdihim alaa bacdihim bay noqonaysaa markaa mudaaf ilayhigaasi ciwad ka tahay oo kelimaa waayahay maxay noo timida kulli sooma qul kullun yacmalu calaa shaakilati kullun ay kullu insaanin weeyaan iyadna maxay naaf ka tahay min kelimaan mudaaf ilayhi saxiix wala la ayun baa kuu timiday ayan maa tadcuu falahu lasmaa lxusna ayan maa tadcuu ah labada magac ki alle kii aad ugu yeedhaanba falahu asma xusna ayama tadcu ay smayni tadcu ay lsmayni tadcu mayna maxay naaib ka noqotay de tanwiin waxay ka naaib noqotay mudaaf ileyh oo kelima maxay noo yimiday iyadiyo naaib ka noqotay jumlo waata id gasha yawma idin iyo xiina idin oo kale iyo hal jumlay naaib ka noqon karta laba jumlana naaibbe ka noqon karta iyadoo hal jumla naaib ka noqotay falawlaa idaa balagat lxulquum wa antum xiina idin tanduruun wa antum xiina idin ay xiina id balaqat ruuxu alxulquuma bay naabi ka tahay waa jumladaa ficilka iyo faacilkii mafcuulka ka kooban waa hal jumlo keliya iyada oo jumal fara badan naayib ka noqotay idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu afqaalaha wa qaala alinsaanu maa lahaa yawma idin yawma id zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu afqaalaha wa qaala alinsaanu maa lahaa yawma idin tuxadisu ahbaaraha waa imse jumlo saddex maynahayn waa ina kasii fara badan karta waa ina kasii fara badan karta maxay noo hadhay keliya hal xaraf iyado naibkaa hal xaraf iyado naibkaa waxooga yar culus tahay hal xaraf iyado naibka y culays yar baa ku jira halka xarafta naaibka ka i waa ta haleesha liljumuuc almuctalla calaa wasni fawaacila jumuucda bugta ee ku timaada siiqatu muntaha ljumuuc tagasha ayaa hal xaraf naaib ka noqota sida jawaarin iyo hawaashin oo kale jawaarin iyo hawaashinta ku jirtaa la dhahdaa maxay hal xarafay naayib ka tahay hal xaraf xarafay naayib ka tahay marka culimadu laba siiqay maraan ama laba jiho labadaba way maraan ma tacliilkaan horraysiinaa bay dhahdaan mise mancu sarfigaan horraysiinaa marka waxaa fiican in tacliilka la horraysiiyo sababtu waa maxay lianna tacliila yatacallaqu bijawhari lkelima ay dhahdaan tacliilku wuxuu ku tacaluqayaa kelimada jawharteeda jawharulkelima waa maxay kelimada xuruufteeda daatadeeda ku tacalluqaya wa mancu sarfi iyo tacalaqu bixaalilkelimati bay dhahdaa sarfigan loo diidayaana wuxuu ku tacalluqayaa kelmadda xaaladeeda marka aynu ku horeyno tacliilke jawaarin ama hawaashin asalkeegu wuxuu ahaa hawaashiyun hawaashiyun de mayna sarfina inta wada ilaalin kartaane hawaashiyun sarfigii ma kala maarmayaan sooma awaashiyun maxaa la yidhi istudkilat damatu cala lya damadii baa loo cuslaystay ya-da haye dee damada ka go nuuntii reeban baa taalla iyo ya-dio reeban baa taalla qaacidadana waad qaadateen laba iltiqaas laakin hadday kulmaan imse dariiqa la mari jiray inay saddex baa la mari jiray inay laba saxiix yihiin inay laba muctal yihiin inay mukhtalifan yihiin soo ma hadda waa maxay waa mukhtalifayn haye faxadfu xarfulcilati awlaa waa awjab soo ma waqiila awjab yada go maxay ku noqotay awashin bay noqotay sheikh awashi soo maahayn awashi markay noqotay dee nuunkiibaa tawins ka noqdo ken awashin mayna noqon awashin markay noqotaa la yidhi war culima he maydaan ka warhaynba sartani sawta siqatu muntahaaljumuuc eego ka manusarif halkaas kasoo gelaya sawta siqatu muntahaaljumuuca waa sidee ma siqatu muntahaaljumuuc ba ha dee tawinta ka daaya waaye maxay noqotay marka awashi yadii baa xanaaqdoo tidhi ya wada anuu sabab baan ugo-ay sababtaan ugo-ay waxay ahayd tanwiin sababteed baan ugo-an tanwiintii maadaamay daaqada ka baxday alxukmu yaduuru ma cilati wujuudan wacadaman soo ma de iska soo noqdo han iska soo noqday tiryaadi kadibna eg qaطcan litamci rujuuciyatiha ya-da ay quudaraynayso inay soo noqoto iyadoo la afjarayo ayaa tanwiintan tanwiin ciwadkaa la keenay le tanwiintan waa tanwiin ciwad si ayna waxba u quudaraynba ayaa afka lagaga joogsaday marka maxay noqotay khawashin marka waa ciwad iska ilaali maxay ciwad ka tahay hal xaraf ficilgood ka tahay waka taana hadalkii halka dhaaf culimo wa calaamatan calaamo ayaan sheegay wax ku laaban maad garanaysaanba wa calaamatan calaamo ayaan sheegay calaamadaasoo macnawiyatan macnaha loo nisbeeyey xagga macnaha wahiya calaamadaasi alxadiidu ka sheekayn weeyi canhu ismiga laga sheekeeyo wadalika tusaale ka qaama zaydun ka qama zaydun oo kale weeyi wuxuu leeyahay calaamo macnawiya calaamadaha hore waxay ahan calaama lafdiya ahan tani laakin waa calaama macnawiya calaamada macnawiyadina waa maxay waa alxadiiu an waa ka sheekay muaabaqadii me haddaad tihahdeen de horaan kugu sheegay le lagu daba wadi maayuna ka qaama zayduna waaba calam iminka ka qaama zaydun calamna lama macneeyaba waayo kulu maa qusida lafduhu fahwa smun qaacidada hore u qaadatan wax kastoo naftigiisa la qasaba maa shee waa ismi saa darteed de kaabtanaaba gasho xarfijarka ila ficil ma gali lahayn wahiya iyadu alxadiiu ka sheekayn weeye canhu ismiga xaggiisa laga sheekeeyo wadalika tusaale ka qaama zaydun oo kale weeye markaa zayd baa laga sheekaynaya dad qiyam baana lagaga sheekaynaya marka wax kastoo laga sheekeeya waa ismi wax kastoo laga sheekeeya waa ismi saxiix xarafna lagama sheekeeyo ficilna lagama sheekeyo waxa laga sheekeeya waa maxay waa ismi wey fa zaydun zayd ismun ismi weeyi waa mubtadiye khabare wadalika arrintaasi arintee kownuhu isman ahaanshaha zayd uu ismi yahay haabitun mid sugan weeyi waayo liannaka tacliilku waa halkaas u dhacaya marka liannaka adigu qad xadadta waad sheekaysay canhu zayd bilqiyaami istaag baad kaga sheekaysay qaama zayd waa maay zayd baad kaga sheekaysay istaag sidaa aawadeed maadaama oo aad ka sheekaysay de waa ismi saxiix wala la wa haadihi tan tan alcalaamatu calaamadiihi anfacu lcalaamaati calaamadaha ta ugu nafciga badan weeyi calaamadahaasoo almadkuurati loo sheegay lilismi ismiga loo sheegay madkuur iskaga taxaluji jaariy majruur muxuu ku yidhi calaamada tan ah waa tee alxadiiu canhu ama alisnaadu ilayhi oo ibnu hishaam uu ka cabiray kitaabkiisa shuduuru dahabka waa calaamadaha calaamadaha ismiga ugu nafciga badanna weyan bu ku yidhi sheekhu waa calaamadaha ugu nafciga badan bay kamid tahay calaamada ugu nafciga badan laba weeyaan almadkuurati alcalaamaati waa jamac almadkuuratina waa mufrad mawsuufka iyo sifaduna inay ismutaabiqeeyaan baa shardi ah horeyn uga joogna dayna daba socon mayso soo ma alcalaamaati waa maxay waa jamcu muanat salim jamcu muanat salim haddii ay gasho al ama ay gasho idaafo wuxuu noqdaa jamculkasr unoqda jamculkasrana laba loo qaybiya maalayaqiliyo iyo maayacqil sooma iminka waa maalayaqil de sidaa aawoodee almadkuurati mufridnimada laga sifeeya waaba afsax buu ku socdaaba sheekhu lilismina madkuurada iskaga tacaluji su-aal kale ama ishkaal kale haadihi waa mubtada alcalaamatu waa nactiyagi anfacu waa khabar ayna almutaabaqa sawka mubtadi muanasa anfacuna sawta khabara oo sawka sawka mutaabaqa la-aana waxaan kaga jawaabaynaa u fiirso ismu tafdiilka nakirana waa loo idaafeeya macrifana waa loo idaafeeya ana isma tafdiili in udiifa ilaa macrifatin yjuusu muaabaatu wa cadam muaabaati wa cadam muaabaati afdalu qaacidad baranaysa iyadana ismu tafdiil haddii macrifo loo idaafeeyo ila anfa waa ismu tafdiil alcalaamaat mina macrifayn ismu tafdiil haddii loo idaafeeyo macrifo mutaabaqiyo mutaabaqaanba way banaan tahay maxaana fadli badanoo aad u fiican mutaabaqa la-aanta muna mar afdalkii ku socon sheekh afdalkiibuu ku socda ila muanafka muu dhigin muanafkiisu fuclaa buu ku yimaada axsan xusnaa afdal fudlaa muna saa noqonin ka soco whaadihi tan tan alcalaamatu ee calaamadii anfacu lcalaamaati calaamadaha ta ugu nafciga badan la weeyi calaamadahaasoo almadkuurati loo sheegay lilismi ismiga loo sheegay wa bihaa calaamadan oo keliya ayaa istudilla loo daliishaday cala ismiyati taa taada isminimadeeda calaamadan a alxadiiu canhu oo keliyaba loo daliishaday taadu inay ismi tahay awanahay bifaacilkii wa bihaada weeyaan wa bihaa istudilla waa ficil mudaaric um ayru siie Eh, faacilkiisi waa bhd oo mu soo tqadum ahaa لأnahum yatawasacuuna fi الdruufi wاljaari wاlmajruuri ma laa yatawasacuuna fi ayrihima eh, al smiyati taaytaada isminimadeeda i darabtu darabtu dhexdeeda xaalada ay ahaatay i darabtu darabtu dhexdeeda xaalada ay ahaatay darabtu imika waa iska calam somarid alaa tara alaa tara war miyaanad arkayn ma indhalaaday annahaa iyadu laa taqbalu inayna aqbalayn al al inayna aqbalayn miyaanad arkayn walaa yalxaqu inaanu haleelayn haa taada atanwiinu tanwiinna inaanu haleelayn walaa hayruhumaa al iyo tanwiin hayrkoodna inaanu haleelayn ayrkaasoo min alcalaamaati calaamada ismiga ka bacdiya ila mintaa tabciidiye waayo calaamadaha ismigu waa koob iyo soddon koob iyo soddonka wuxuu ka tilmaamay saddex mintaa tabciidiyaasheekh allatii calaamadahaasoo tudkaru loo sheegi lilismi ismiga loo sheegi siwa alxadiidi ay ila alxadiida ka sheekayn mooye canhaa taada laga sheekaeyo faqad oo keliya u fiirso wuxuu ku yidhi war miyaanad arkayn taada darabta ku jirta alayna ina aqbalin bal adu algel may aqbalaysa la oo miyaanad arkayn tanwiinayna ina aqbali tanwiin la-aanna tanwiinna ma aqbalaso haye calaamado kalena ma aqbalayso wax kalena ma aqbali kartaba maadaama ayna aqbalayn keliya maxaa u daliila inay ismi tahay de alxadiiu canhu ka sheekaynta ka sheekaynta alaadaasi way inagu soo noqnoqon doontaa iska fahma alaa culimadu laba qowl bay ka leeyihin culimada qaarkood waxay leyihin alaadan waa xarfi istiftaaxba xarfista waxay leeyihin alaa baraaruge taraa waad aragtaa alaa baraaruge taraa waad aragtaa annahaa ta'du laa taqbalu alal inayna aqbalayn wa xarfistifta culimada qaarkoodna waxay leeyihin alhamzatu lilistifhaam taqriiri walaa naafiya hamzadu waa istifhaam taqriiriya hamzadu he waa istifhaam taqriiriya istifhaamta taqriiriga waa maxay xamlu lmukhaabi cala taqriir qofka mukhaatabka la hadlaysa inaad ku xambaarsid inuu shaygan qita la dhado hamsatul istifham taqliliya weeyaan laadina waa laadin naafiyad ahayd alaa tara war miyaanad arkayn weyan macnuhu alaa tara miyaanad arkayn may noqonaysaa marka annahaa taadi laa taqbalu inayna aqbalayn ay hiya taadu al alayn inayna aqbalayn walaa yalxaqu inaanu haleelayn haa taada atanwiinu tanwiina inaanu haleelayn walaa hayruhumaa labadan kayrkoodna inaanu haleelayn kayrkaasoo min alcalaamaati calaamadihii ka mid ah allatii calaamadaasoo tudkaru loo sheegi lilismi ismiga loo sheegi siwa alxadiidi ka sheekayn waxaan ahayn canhaa taada laga sheekeeyo faqad oo keliya qaala musanifu musanifkii waxa uu yidhi wahuwa ismigii darbani laba qaybood weeyi axaduhumaa labada qaybood midkood mucrabun mucrab weeyi wa huwa mucrabku maa ay alladii ka weeyi yataqayaru u isbedeli aakhiruhu ay sifatu aakhirihi aakhirkiisa sifadiisu ay isbedeli bisababi alcawaamili ay bisababi jinsi lcawaamili cawaamisha jinsigeega sababteedana ay isla bedeli cawaamishii adaakhilati dalbaysay calayhi maaga dalbaysay wadalika tusaale kaanu waxaade ka zaydin zayd iyo wixii lamida ayuu ahaade sheekhu raximah llahu tacala halkan wuxuu ka tilmaamayaa daba ismigu inuu laba qaybood u wahuwa xukmu lsmi bacda tarkiibi baad odhanaysaa sheekh qaacido ka dhigo wahuwa xukmu lismi bacda tarkiibi waa xukunka ismigu leeyahay tarkiibka dabadeed ama haddii ismigu keliu yahay miya tusaale cumaan ba halkaa iska yaalla imika cumaan saasaad ku daynaysa cumaan wuu iska reer banaanaya marka culimadu laba qowl bay ka leeyihin qabla tarkiib culimada qaar waxay leeyihiin mucrabna maaha mebnina maahe waa mid saddexaad oo mawquuf baa la dhaahdaa ibnu cusuur baa ku tegay arrinta ibn cusfuur baa ku tegey saxiix duqiina wuxuu leeyahay maxamed ibn malik isagu wuxuu leeyahay maya waaba mebniba waa mebni buu leeyahy sheekh waa hee waa mebni buu yidhi ismigu marka xitaa qabla tarkiib mebni buu ahaa oo mebni xagguu ka ahaa xaraf buu shabahay waayo waxaa jira xaraf caamilna aan ahayn macmuulna aan ahayn isaguna caamilna mu ahayn macmuulna mu ahayn meel buu cidli iska yaalay sooma marka waa mebni buu ahaa buu leyahy marka ismigu qabla tarkiib isagu mebni buu ahaa buu leyahy maxamed ibn malik ibn cusfuurna muxuu leeyahy mayane mid saddexaad buu ahaayo mawquuf buu ahaa mawquuf buu ahaa markaa xukunkan la tilmaamaya waa markaa ismiga laga eego bacda tarkiib laba qaybood buu qaybsaba waa mucrab mucrab waxaa inoo soo gudagelaya laba mutamakin amkana iyo mutamakin hayru amkana inta hore inu qaadana sooma mutamakin waa maxay macneegu xaraf muu shabiin si loo bineeyo amkanna waa maxay macneegu ficil muu shabiin si sarfiga loogu diido markaa waa maxay mutamakinka amkanki waa maxay waa ismiga munsarifka hadde iyo mutamakin hayru amkana mutamakin garanay waa maxay xaraf buu shabihin si loo bineeyo hayru amkana waa maxay ficil buu shabahay si sarfiga looga manciyada waa ismigii maala insarifka ahaa labadaas halkay soo wada gudagelayaan mucrabnimada mucrabnimo maxaa soo gudagelay mutamakinun amkana iyo mutamakin ayru amkana ma isla fahnaynta tagayurku waa maxay waa intiqaalun min xaalin ilaa xaalin in xaalad laga guuro xaalad kalena loo guuro tusaale eega zayd saw saw ma sukuunsanayn cadam buu ka guuraya ama sukuun buu ka guuraya marka caamil u jaa zaydin markaa tirahdi muxuu usoo guuray rafcu usoo guuray cadam buuna ka soo guuray ra'aytu zaydin markaa tirahdi muxuu ka guuray rafcu xaguuna u guuray nas buu u guuray maratu bizaydin muxuu ka guuray fatxu muxuuna u guuray kasru u guuray muna tagayurkani ahayn intiqaalun min xaalin ilaa xaalin xaalad baa laga guuray xaalad kalena waa loo guuray aakhiruhu daas ka ilaaliya aakhirkaa in lasoo qadaraa fiican sifo sifatu aakhiri in la idhaha waa fiican limaada mucrab hadda waad aragteen horena waad soo barateen dibna waad u arki doontiin dee laba loo qaybiya mucrabun bilxarakaati iyo mucrabun bilxuruuf u fiirso mucrabka xuruufta la icraaba idinkuma waad ka war haysaan oo daat ahaan buu akhirkiisu isku bedela tusaaleahaan jamcu mudakar saalim xaalatu rafca maxaa lagu rafciya waaw daatahaan min xaqiiqaan muna isku bedelin tusaalehaan musanaa maxaa lagu rafciya xaalatu rafca alif akhirkii muna xaqiiqaan isku bedelin xaqiiqaan isku bedelin xaalatuna sidii xaalatu jarna dee wuu isbedelaya isbedelkaas baa xukmiya ila labada goorba waaye laakin haddaa xaraka la yacraabo akhirka isbedelaya xagu yaalla war ma akhir ba isbedelay jaa zaydun markaan ku idhi iyo ra'aytu zaydan daalkiiso ka sidii una waxa isbedelay waa maxay xaaladii aakhirkaa isbedeshayde oo marna rafco noqotay marna noqotay maxay nasbo marna kasro noqotay marka inaynu soo qadarnaa sifo waa lagama maarmaan sababtu waa maxay maadaama mucrabaadii ay laba yihiin mucrabun bilxuruufi mucrabun bilxarakaati mucrabun bilxuruufi daatahaan buu u doorsoomaya isaga waad arkaysaan laakin mucrabun bilxarakaati de ma doorsoomayso akhirkii ma doorsoomay lakin akhirka xaaladiisaa doorsoomaysa saxiix wala la sabab alcawaamil baa kuu timiday alcawaamil waa jamac oo macawaamil badan baa sheekh mar keliya dusha ka gelaysa soo laguma bushin karo asha ku jirtaa jinsiya kadibna yastuq cala alwaaxid muxuu ku rumoobaya mid keliyuu ku rumoobaya marka sidaa awadeed baan jinsi usoo qadarana caamil maxaa la idhahdaa maa awjaba kawna akhiri lkalimati calaa wajhin maqsuusin waa waxa waajibiye kelmadda dabayaadeedu inay noqoto wej keliyo gaara wej keliyo gaara addakhilati alayhi aaalibati baynu ka laqmayna caawa oo sababtaynu uga laqmayna waa mahay tusaalaan markaad tidhahdo zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay caamilka kale muxuu yahay ilaa caamil baa gelaya buu guulay ibtidaa dalbaya wey maanaa in la idhaha aaalibati baa ka fiican marka gelitaanka wax gale maad arkaysa ma arkaysi soo maa ibtidaa dalbayaa ka fiican marka addaakhilati bimanaa aaliba in laga laqmeeyaa fiican u fiirsa laqmada saadkuna waa qaala musanifu qaala lmusanifu musanifku wuxuu yihi wa huwa ismigii darbaani ayduu darbayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeye axaduhumaa labada darbi midkood mucrabun mucrab weeyi mubtadaan soo qadarnay ama mucrabun weeyi oo ka bedel wa huwa mucrabku maa ay alladii ka weeyi yatagayaru uu isbedelayo aakhiruhu ay sifatu aakhirihi aakhirkiisa sifadiisu ay bisababi lcawaamili bisababi jinsilcawaamili cawaamisha jinsigeega sababteedana ay isla bedelayso cawaamishii adaakhilati dalbaysay calayhi maaga dushiisa dalbaysay wadalika tusaale kainun ka zaydin alcawaamili adaakhilati ayna almutaabaqa kutaba socon mayso midda horean soo marnay sooma waa maa la yacqilkii wey wa jamcu kasratin lima la yacqilu alafsaxu lifraadu fiihi yafulu wa mabniyun mabni weyi halkan ka bedelna haddaad kii hore bedel ka dhigtay isna sidii unbuu noqon haddaad khabar qadartay kii hore mubtadana isna waadu qadari wathaaniihimaa kooga labeeyaana mabniyun mabni weeyi wa huwa mabnigu bikhilaafihi multabisun wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafihi bikhilaafi lmucrabi mucrabka khilaafkiisu ku dheehnaaday mucrabkii maxaan idin idhi maa yatagayaru aakhiruhu bisababi alcawaamili adaakhilati caleyhi soo ma kana halkaa horun ka dhig maalaa yatagayaru undhade bes ile waa khilaafkiise maa laa yatagayaru aakhiruhu bisabab lcawaamil adaakhilati aleyh mana intaaba hayn waka marka u fiirso khilaafka sheekhu uu ka cabiray wuxuu xagga hoose ka odhanaya sujaacigu liana alkhilaafayni qad yajtamicaan labada shay ee iska soo horjeeda way kulmi karaan labada shay iska soo horjeeda way kulmi karaan tusaale kadaxiki walqiyaami ya istaagga iyo iyo qosolku mina iska soo horjeeda laba shay iskhilaafsan minayno kala duwan de way kulmi karaan nin taagan ba qosli karade ma kulmi karaan way kulmi karaan markaa khilaaf inuu ka cabiro mayn bu leey inuu idaabay ahayd wa huwa eh, mabnigu multabis wuxuu ku dheehnaaday bididihi ay bididi lmucrabi mucrabka libkiisa libkiisa waayo liana bidani laa yajtamicaani labada bid he ma kulmaan laba shay oo isku did ihi ma kulmaan de tusaale kaljuluusi wاlqiyaami eega istaagitaanka iyo fadhigu waa laba shay oo lid isku ah mar keli ma la odhan karaa una joogsaday una fadhiista ya may kulmi karaan ya hebel wuu fadhiyaa wuna taagan yahay ma maarag ya ma kulmayaan laakin labadoodaba waa la waayi karaa labadoodaba waa la waayi karaa mota liana dudaani qad yartaficaani bay dhahdaa labada did meeshaba waa laga waayi karaa tusaale saw fadhi iyo kama inaan soo qaadanayn iyo maxaan idhi iyo istaag haddaad hurdid ka waran mayna ka bixin labadiiba labadi way ka baxeen waxa kasii fiican bay idhahdeen labadaaba wa huwa mabnigii bikhilaafihi ay binaqiidihi bay yidhahdeen ad naqiidkiisa mucrabka naqiidkiisa waayo liana naqiidaani laa yajtamicaani walaa yartaficaani kitabka ay qorayaada meel kale kamaan gelina labada naqiid mana kulmaan mana labadood mana wada maqnaan karaan ya labada naqiid naqiid o kale maxaa isku atusaalaan alxayaatu walmawtu ka hor mana laba naqiid isku soo horjeedaan ma kulmi karaan hebel wuu dhintay nool yahay mayna wada kor noqon karaan ya soo ma waxa fiican bu leya in la idhaahdo in naqi laga laqmayo sidaadaba iskaga dayso wa huwa mabnigii multabisun wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi bikhilaafi mucrabi mucrabka khilaafkiisa oo mucrabka khilaafkiisu waa maxay dee maa laa yatagayaru aakhiruhu bisababi lcawaamil dakhilati calayhim baa la odhanaya wadalika ka haaulaai haaulaai oo kale weeyi fii luzuumi lkasri kasraha laazimideeduna kula mid ahaaday u fiirso kasraha laazimideedu kula mid wadalika mubtada soo qadartay ka haaulaina khabar baad ka dhigtay haaulai marka waa maxay waa mebni waa ismu ishaara soma waa mebni oo mebni maxay unoqotay ila waa ismibe su-aal baa lagaa weydinaya soo ma ya maxay mebni unoqotay dee kitaabka m akirkiisan kusoo qaadane waxay mebni unoqotay xarafay shabada waa kaga shabada agga macnaha ka shabada xarka shabada waa maay ismu ishaaru waa macna macaanida kamid a xaqna ulahaa in xaraf loo dejiyo weli hadda carabi xarafkii mi dejinta waa laga sugaya saxiix walala xaraf la sugay weli haddaa waa ku dhawaaqin oo la dejin bay shabahday guleey fii luzuumil kasri kasraha laasimadeediina kula mid ahaatay jaariya majruurka halkan ku tacallujiye kaafka kaafka ha walaay ku jiraan ku tacallujiye ka waran fii luzuumil kasri kasraha laasimadeediina kula mid ahaatay halkan ku tacallujiye ha walaay sow kaaf kuma jiro kaafka ha walaay ku jiraan ku tacallujiyey jaariya majruurka oo ma lagu tacallujiya ma kaaf ah lagu tacallujiya ha baad caawa odhanaysaa liana fiihi raaixat alficli ficil urtii buu qabaayo urti baa ku jirta tashbiih so kuma jiro de ya bar taas baa lagu tacalujinaya iska ilaali wakadalika waxadaami xadaami waa gabadh magaceede waa amsi iyo amsi waa maalintaad ku jirta maalintaad maalintii ka horeysay fii luqati lxijaaziyiina nimanka xijaaziyiinta luqadooda xaalada ay ahaadeen kadalika ay kadal madkuuri madkuurkaa lasoo sheegay oo kale weeyi oo iyagana waxa jirta wax kasraa lagu binaya mutafaq yahay iyo wax mukhtalaf yahay waa waxa mukhtalafka ay kamid yihiin xijaazina waxaa las leedaha nimanka maka iyo madiina degan iyo hareerahoogaa la dhahdaade kuwaas xijaazintu wey waka axadda cashara axadda casharo oo kale weeyi iyo wa akhawaati axadda casharo kuwa lamidka ah fii luzuumi lfatxi fatxaa laazimideedana kula midka ah kaafka ku tacaluji waka axadda casharina iyadna waa mamide hore inu qaadanay iyadna maxay shabahday waka axadda iyo wa cashar wawdi waawlcadafka ahy sooma wa ka qabluka qabl oo kale weeyi wa bacdu iyo bacdu oo kale weeyi iyo wa akhwaatihimaa qabl iyo bacdu kuwa lamidka ah waa asmaujihaadkii sooma qabl iyo bacdu waa ki ukulaa waa haayaadkii weeyaan duma fi lghaayaati sago ma odhan mulxatulciraab bartii weeyaan sheekh qabli iyo bacdu halkii uu ku tilmaamayo waa halka oo iyaguna maxay shabeen iyaguna waxay shabeen axrufuljawaabkay shabeen xurufta xurufuljawaabka la dhahdo nacam oo kale tusaale waxaad odhanaysaa azaydun azaydun qaa'imun zayd miyuu taagan yahay ama aqaama zaydun zayd ma kacay maxaad iska odhanaysaa nacam nacamtani maxay kaa kaafiday wixii ka dambeeyey o dhan oo ah nacam qaama zaydun idan qablu iyo bacduna maxay kaa kaafiyeen in lagu dhawaaqo wix iyaga kasii dambayn lahaa oo ah mudaafi ilayhigii baad kaga kaaftoontay de saxiix wala la fii luzuumi dami damaha laazimideedayna kula mid yihiin idaa waktigii baana la binaynaya xudifa la xadfo almudaafu mudaafka la xadfo ya almudaafu mudaafka la xadfo oo iyaga laftooda mana mudaaf iyagaaba mudaafe wax kale kutuqorda ma jirto ma qorya idaa xudifa marka la xadfo almudaau ilayhi mudaaf ilayhi marka la xadfo ai waa sidaada iyagii baa mudaafe waxa ka goona mudaaf ilayhi oo wanuwiya la niyoodo macnaahu mudaaf ilayhiga macnihiisa la niyoodo ma isla faanay taana way noo soo socotaa iyadna waxba isdultaagi mayno de afar xaalay leedahay hal xaalay mebni ka tahay saddexda kalena waa mucrab wakaman kaman oo kale weeyi wakam kam oo kale weeyi fii lusuumi sukuuni sukuunka laasimidiisayna kula mid yihiin haye man ama shardiye ka dhig ama mawsuulo kamna khabariye iyo iyadu waxay noqotaa un iyo istifaamiya murxibaa si fiican ukaga soo hadlay soo ma maxay shabeen iyaguna de manto hadday istifaamiya ka dhigtid hamsatulistifam bay shabaday kamtuna haddaad ka dhigtid istifaamiya de hamsatulistifam bay shabaday haddaad khabariye ka dhigtidna de rubbay shabaadeen ruba soo bimacnaa tagtiirna aan jirin rub waka wa huwa sukuunku aslulbinaai binaha isaga ayaa asal u ah haddee shay la binaynayo maxaa asala in lagu bineeyo sukuun in lagu bineeyo haddaba u fiirso ficil baa la bineeyey ama xaraf baa la bineeyey sukuun baa lagu bineeyey su-aal lagaa weydiin maayo limaada maa jaa calaa aslihi laa yus'alu can sababihi ismi baa la bineeyey sukuun baa lagu bineeyey hal su-aal baa lagaa weydiin lima buniya maxaad kaga jawaabaysaa lishibhihi bilxarfi soo maa shibhan qawiyan soo ma wlsmu minhu mucrabun wamudni wlsmu minhu mucrabun wamabni lishabahin min alxuruufi mudni alifyaan ugu tegi doonaa insha alla shabahaasi waa shabah mudniya waa inuu yahay yaa shardiga laakiin ismi baa la bineeyey xarakaa lagu bineeyey saddex su-aalood baa lagaa weydinaya lima buniya walima xurika walima kaanat alxarakatu kada wa kada baa lagu odhan doonaa horen waan usoo qaadana de soo ma maan ku celcelina ka soco lamaa faraqtu markaan ka faraxashay buu ihi sheekhu min tacriif ismi ismiga tacriifkiisa markaan ka faraxashay bidikri shayin shay sheegistii inaan ku tacriifiyo shaygaasoo min calaamaati ismiga calaamadihiisa ka mid ah caqabtu waxaan la cidhbiyey dalika tacriifka bibayaanin qisaamihi ismiga qaybsamidiisa cadayntiisa ilaa mucrabin mucrab uu qaybsamo wa mabniyin ilaa mabniyin mabni uu qaybsamo waqadamtu waxaanan horraysiiyey almucraba mucrabkii baan horraysiiyey liannahu ay liana almucraba mucrabku alaslu midka asalka ah weeyi wa akhartu waxaan dib u dhigay almabniya mabnigii baan ismigu alfarcu midka faraca weeyi waa sharciindani wuxuu ku leeyahay ismiga tacriifkiisii shay calaamadiisa kamid a markaan kusoo sheegay waxaan la cidbiyay arrintaa inaan sheego inuu uqaybsamo laba mucrab iyo mebni waxaanan horraysiiyey mucrabka sababtoo ah waa asal isaga ayaa asala mebnigana dib baan u dhigay sababtoo ah waa waa farac lamaa faraqtu markaan ka faaruqan ka jeedsadan ka faraxashay min tacriifi lismi ismiga tacriifintiisii markaan ka faaruqay bidikri shayin shaygaasoo min calaamaatihi ismiga calaamadihiisa ka mid ah caabtu waa jawaabkii lamaada caabtu waxaan la cirbiyey dalika tacriifka dalika tacriifka u celi dalika tacriifka bibayaani inqisaamihi ismiga qaybsamidiisa cadaynteeda ayaan la xidhiidhiyey ilaa mucrabin mucrab uu qaybsamo inqisaama masdera ku tacaluji wa mabniyin w ilaa mabniyin mabni uu qaybsamo waqadamtu waxaanan xagga hore mariyey oon soo horraysiiyey almucraba mucrabkii liannahu ay liana almucraba mucrabku alaslu midka asalkaa wey asmaada dhexda isaga asal wa akhartu waxaan dib u dhigay almabniya mabnigii baan dib u dhigay liannahu ay liana almabniya mabnigu alfarcu midka faraca wey wdakartu waxaan sheegay ana almucraba mucrabku huwa mucrabku aladi halkan waa laqmadu ma dhegaysanaysaan waayo de agga horan kuso macnayna sooma wadakartu waxaan sheegay ana almucraba mucrabku huwa mucrabku aladi ka inuu yahay yataqayaru uu isbedelayo aakhiruhu ay sifatu aakhirihi aakhirkiisa sifadiisu ay isbedelayso bisababi ma caamil sababkiina ay isla bedelayso caamilka oo yadkhulu geli ay huwa caamilku calayhi mucrabka dushiisa geli maagaasoo min alcawaamili cawaamil ah wadalika tusaale kale inuu ka zaydin zayd iyo wixii lamid oo kale wey taquulu waxaad odhanaysaa jaaanii waxa isoo gaadhay zaydun zayd baa isoo gaadhay waraaytu waxaan arkay zaydan baan arkay wamarartu waxaan soo maray bizaydin baan soo maray alaa tara duba ma aragta way kudaba joogaysaa alaa tara waar miyaanad arkayn ana aakhira zaydin zayd aakhirkiisu tagayara inuu doorsoomay bidamati dama inuu ku doorsoomay walfatxatu wa bilfatxati fatxa inuu ku doorsoomay walkasrati wa bilkasrati kasra inuu ku doorsoomay bidamati buu ku doorsoomay waa tusaalaha hore wa bilfatxati buu ku doorsamay waa tusaalaha labaad wa bilkasrati buu ku doorsamay waa tusaalaha saddexaad bisababi ma caamil sababkiibuna ayuuna ugu doorsoomay caamilkaasoo dakhala galay ay huwa caamilku calayhi zayd dushiisa zaydu celi min jaani jaani ah caamilkaasoo min jaani jaani ah wa waxa weeyaan waa tusaalaha hore wa ra'aytu ra'aytu ah waa tusaalaha labaad walbaai ba ah waa tusaalaha saddexaad falow kaana haddii uu ahaan lahaa atagayuru isbedelku mustaqiran mid ku sugan fii kayri laakhiri aakhirka kayrkii mid ku sugan haddii uu ahaan lahaa lam yakun muu ahaadeen ay huwa tagayurku icraaban icraab muu ahaadeen wadalika tusaale kain wuxuu aaday ka qawlika odhaahdaada oo kale fii falsin falsin dhexdeeda a tidhi idaa waktigiina a tidhi sakarta a taskiirin adigu hu falsi fulayson ay haadaakani fulaysun beensadyar weeyi waynu kusoo marnay taskiirtii baabu taskiir mulahaa fulays fulaysun yaa fulaysud baad odhanaysaa eeg falsun haddaba muna doorsoomin halku ka doorsoomay bartankii de maxaa la yidhi fulays ya fulays haddaba eeg tagayurku haddii una aakhirka ahayn oo u iska dhaco awelka awelku iska dhacay ama awsadku iska dhacay bartanka lama odhanayo he waa icraab lama odhanayo sheekh iska ilaali waa icraab lama odhanayo wa idaa kasarta markaad jamcu tagsiir ka dhigtidna adigu hu falsin marka aad jamcu tagsiir ka dhigtidna aflusun ay haadihi tani aflusun beensad yarow yaal wey beensad yarow wey wa fuluusun beensada wey ya waa shilman w qataadicun weyan bir xadiidi weyan waa qataadicun wey marka aflus waa jamculqila saddex ilaa toban inta udhexaysa weyan fulusna waa jamculkatra alifyaan ugu tegi doonaa waa tobanka bilow ilaa maalaa nihaaya jamculkatra la dhaha markaa u fiirso aflus maxaa isbedelay iminka awalkiibaa isbedelay da markii hore fadu mayna xarakaysnayn iminka way reeban tahay ya fulusna waa la mid e. hore maxay ahayd falsun bartankiiba iyo awelkiiba muna isbedelin wuu isbedelay marka u fiirso tagayurkan la doonaya waa inuu halkee dhaco aakhirka waa inu dhaco hadduu awelka dhaco ama uu dhaco bartanka uu dhaco lama odhanayo icraab lama odhanayo icraab lama odhanayo wakada wowe qaado walow kaana haddii uu ahaan lahaa ataqayuru isbedelku mustaqiran mid ku sugan fi aakhiri dabayaaqada mid ku sugan haddii uu ahaan lahaa walaakinahu ay walaakina taqayura isbedelku laysa aanu ahayn ay huwa taqayurku bisababilcawaamil cawaamil sababteed aanu ahayn kada ay kada madkuuri madkuurkaa lasoo sheegay buu lamid yahay madkuurka lasoo sheegay wa maxay bimacnaa lam yakun icraaban de icraab ma noqonayo taqayurkii aakhirku uba dhacay laakiin aakhirkaa dhacee aakhirka maxaa shardi u ahaa icraabka icraabka saddex qayd waxa laga helo aha ko waa inuu taqayur helo xusuulu taqayuri laba kownuhu fi laakhir waa inuu aakhirka yahay bisababi caamilin soo ma tusaale taqayur waa la helay akhirkana wuu yaallaa laakiin mid baa la waayo caamil baan keenin taqayurkan ma ma waxa la odhanaya waa icraab la icraab lama odhanayo kaana wadalika tusaale kain waxaada ka qawlika odhahdaadiy wixii lamidaa tidhi jalastu waxaa fadhiistay xayu xaysi xaysa jalasa uu fadhiistay zaydun zayd jalastu waxaa fadhiistay xayu makaan xaysi makaan xaysa makaan jalasa uu fadhiistay zaydun zayd ya u fiirso xayu xaysa xaysi ya fainahu shaniye yajuus waxa banaan laka adiga waxa kuu banaan an taquula yajuus faacilkeegi me masterkan weeyaan fainahu amarye shaniye yajuus waxa banaan laka adiga waxa kuu banaan an taquula qawluka odhaahdaada ayaa banaan xayu aad tidhaahdo bidami damana aad ku tidhaahdo iska tacaluji waxayse aad tidhaahdo bilfatxi fatxana aad ku tidhaahdo waxayse aad tidhaahdo bilkasri kasrana aad ku tidhaahdo ilaa laakin ana haadihi tan tan alawjuha wajajka awjuhda ahalaaata saddexdaa laysat may ahaanin hiya awjuhdu bisabab cawaamil cawaamil sababkeed kumay ahaanin u fiirso waxaa banaan inaad tidhahdi ya jalastu xayu jalasa zaydun jalastu xaya jalasa zaydun jalastu xayi jalasa zaydun saddexduba banaan futhitha saddexduba banaan u fiirso laakin awjuhdan saddexdaa caamilm cawaamil may keenta